gooyo ayaa waxaa la yidhaahdaa sulxi wa sharcan sharci ahaan ama isilaaxa fuqahada na waxa weeye caqdun yaxsulu bihi qacuhaa caqdun waa caqad la wada wadagelayo oo maal markaa waxa weeye ku tacalluqa yaxsulu bihi qacuhaa caqadkaas la wadagelayo oo uu ku markaa xasilayo ku imanayo in murankii iyo ishaysashadii markaa la joojiyo marka sulxigu soomaaliga dee waa heshiis dadkii ishaystay inay heshiiyaan laakiin dee heshiisku waxyaalo badan buu noqon kara laba qofoo markaa isku isku caroonayey inay iskacan qaadaan isdhunkadaan waa heshiis waa sulxigaa guudee markaa luqaduna ay ku dhaboobayso laakiin sulxiga ay fuqahadu ka hadlaan waa caqdi marka caqdigiina af soomaali muxuu noqonaya isaga lafsam heshiisuunde marka halkaasay markaa yar mushkiladi ka imanaysa xaggii erey bixinta e waxa weeye sulxigani waa waa heshiis gaar ahoo in lagu heshiiyo maal markaa kala qaadashadii murankiina markaa halkaa lagu jaray wuxuu weeye suxu uu asaxaya sulxu caqdigii heshiiska ahaa macal iqraari marka wixii la isu qiro iqraar la jirki qiraal la jirki iyo ku asaxayaa hadii wixii la isu qiro ba heshiis laga wada geli karaa laakiin haddii aan wixiiba la isu qirsanayn heshiis lagama wada geli karo wayasixu wuu asaxayaa asulxu heshiiskii la wadagelayey markaa maal wixii laysku haystay laga heshiinayey maca aliqraari iyadoo qiraal uu jiro bilmudacaa bihi waxaan la sheeganayee qofkani oo qofkan u sheeganayo markii kii loo sheeganayeyna uu qiro arintii uu qirto markaasaa heshiis laga wada geli karaa wey laakiin haddii kiiba uu diidan yahay waxaasaan kugule iguma lihid anaale ma lihid bal haddaba de w inagana aynu haddaba heshiino wixii adna qayb qaada adna qaybi saasoo kale lagu heshiiyo shaafici ma ogola waa qof xoolihiisiioo lagu qaadanayo buu leeyahay xaqdarro oo ku qabse ku qadi maysidabaa ka imanaysa buui sidaa daraaddeed ilaa laysu qiro oo qofkii uu yidhaahdo waa runtaa waxani waa waxaagii ee eh, haddaba waxaan kaa codsanayaa inayd markaa dee qeyb ii dayso ama inaad sidaa iga yeesho markaasay wax asaxayaan buu yidhi horta wixii hala kala gooyo waxaan horta cidda laha la sheega buui ama daynkii waan kugu leeyahay iguma lihid ilaa inta iguma lihid uu leeyahay heshiis lagama geli kara daynta waxa weeye haddii aan dee la kala tegin waa in maxkamaddii laysla tago lakiin heshiis in laga galo oo bal shan boqol la keen shanta kalena anaa ka tanaasulaya meel dhexa aynu isugu nimaadno ma ogola waa xoolo baadil lagu qaatay buu leeyahy wayasuxu sulxu sulxigii iyo heshiiskii waa asaxayaa maca aliqraari markuu jiro bilmudacaa bihi waxaan markaa la sheeganayo ee qofka loo sheeganayo marka qofkii uu qirto ayaa heshiis laga geli karaa fil amwaali wixii markaa adduun ah wahuwa daahirun buu yidhi arrintaasi dee waa waadixo way caddahay markaa heshiiskii la gelay inay markaa bannaanaanayso wakadaa maa afdaa ilayha waxaa kaloo taa la mid ah maa afdaa ay addaa ilayha wixii maal ku dhammaanaya ee maal ku dambaynaya ama maal keensanaya isagu maal maaha waxaa la ysku haystaa laakiin waa wax maal ka yimaado oo wuxuu leeyahy nabarkan adigaa ii geystay kana wuxuu leeyahay may kuuma geysan markii dambe aduu arrintii la rogrogay wuu qirto waa runtahay maalkaa anaa geystay buuli markii haddaba qiraalkaasi uu yimaado ayaa de markaa heshiiskii uu ansaxayaayoo la gaari karaya markaa w heshiis la wadageli karaya marka waxaan isagu maal maaha de qoonka iyo nabarku laakiin de waa wax maal keena wakadaa maa afdaa ilayha sidoo kale waxaa kaa kuula mida buu yidhi wixii keensada maal ay ilamwaali maalka wixii keensada ila alamwaali kaman habata low waa sida qofkii u sugnaatay calaa shaksin qof ay ugu sugnaatay qisaasun qisaas baa u sugnaatoo nabar uu gaadhsiiyey qisaasteedii buu ku yeeshay fasaalaxahu calayhi calayhidaa canhu baynu ku fasirayna waa ka ibnu maaligu sheegay in calaadu ay bimacnaa can ku timaado wa fii wa can kamaa calaa mawdica can qad jucila marka calaadani maanta bimacnaa can baynu ku fasirayna fasaalaxahu calayhi ay canhu markaasuu kala heshiiyey qisaastii ayuu heshiis kala galayoo muxuu kula heshiiyey calaa maalin in wax la kala qaato maal la kala qaato war waxba ha iga goosannin aan maal iska bixiyo intaa aan bixiyo iyo waa yahay baa lays yidhi dee waa ansaxaysa bilafdi sulxi markaasaa ereyga waxaa la isticmaalay heshiis waarniow waxba qisaastii ha iga ila heshiiyo intaa iga qaado ereyga heshiis baa la isticmaalay fa innahu yasixu wuu asaxayaa kaasi aw bilafdilbayci hadi laakiin ereyga iib la isticmaalo falaa ma ansaxayo qisaastii iga iibso ma ansaxayso taas qisaast wax la iibsada maaha waxaa la kala iibsadaa waa wixii maal iyo adduun la isdhaafsanayaa ayaa ereyga iib loo isticmaala marka haddaad qisaastii waajibta iga iibso tidhaahdo ma asixin buu leeyahay sheekhu waa inaad tidhaahdo niyow ila heshiiyo aan maalkaa bixiyo heshiis ha la isticmaalo ereyga heshiis laakiin ereyga iib qisaas iyo guurka iyo meelahaa ma galo iibku inantaada iga iibi adigoo doonaya ii guuri waxaasi wax soconaya maha shaafici agtiisa waxa weeye guurna sidaa ku ansixi maayo qisaastii inaad iga iibso iyaduna waa saas oo kale taas markaa kuma ansaxdo ereygaa heshiis buu markaa qisaastii ay ku ansaxaysa in markaa maal lagu kala qaata wahuwa ay sulxu sulxigan iyo sulxan la gelayaa nawcaani waa laba qaybood ibraa'un ka dhaafid wa mucaawadatun iyo ku doorsasho falibraa'u ay sulxuhu ay sulxulibraa'i heshiiska ama suluxa ka dhaafidda ihi iqtisaaruhu waa inuu ku kaaftoomo min xaqihi xaqiisii uu kaga kaaftoomo ay daynihi waa dayntiie calaa bacdihi barhkeed uu kaga kaaftoomo faidaa saalaxahu marka uu kula heshiiyo min alalfi kunkii uu kala heshiiyo alladii lahu ee uu ku lahaa fii dimmati shaksin qof dimadiisa kunkii uu ku lahaa marka uu kala heshiiyo uu kula heshiiyo calaa khamsi miati minha shan boqoloo ka mida un inuu iska bixiyo uu kula heshiiyo qaala lahu wuxuu ka dhigan yahay uu nin ku yidhi acطinii uun isii wabra'tuka min khamsimiatin shan boqolla waa kaa dhaafay ninkii uu kun ku ee u qirtay markuu yidhaahdo kunkii haddaba aan kugu lahaa shan boqol uun isii ama waaan ah, yidhahdo niyow aynu heshiino oo maaragtay waxa weyaan kunku waa igu adagtahay aynu heshiino kun ma hayee markaasuu yidhi waayahe shan boqol isii saasuu buui shan boqol baan kugula heshiiyey buuli dee markaa waxay noqonaysaa shan boqolla oo dayntaydii ka midana isii shantii kalena waan kaa dhaafay bay noqonaysaa walaa yajuusu ma ansaxayso bimacnaa laa yasixu laa yajuusu halkan waa bimacnaa laa yasixu ma ansaxayso ficluhu ay tacliiqu sulxi bimacni libraai maxaa idiin qoran idinka halkaa tacliiquhu saasaa ka fiican waayahay walaa yasixu eh, asixi maayo tacliiquhu ay tacliiqu sulxi sulxii in markaa tacliiq laga galo in tacliiq lagu galo oo la calliqo bimacna alibraa'i sulxiga laga hadlayaa waa sulxigii ibraaga ahaay ee ka dhaafidda ahaa in lagu calliqo calaa shartin sharti lagu calliqa asixi mayso ka qowlihii waaba isagoo yidhaahda idaa jaaa rasu shahri bishu bisha madaxeedu markuu yimaado yani marka bisha madaxeeda la gaaro faqad saalaxtuka waan kula heshiiyey oo kunkii shan boqol baan kaala heshiiyey marka bisha bisha madaxeeda la gaaro marka heshiiskiiba wuu laalay oo bisha madaxeeda ayuu ku xidhay yani heshiis markaa imika la wadagelay ma jire heshiiskani wuxuu xidhmayaa buu leeyahay marka waktigaasi yimaado taasi markaa ma ansaxayso marka suluxoo dhanba lama lama caliqi karo kii ibraaga ahaana waa saas oo kale ibraaga laftiisana lama caliqi karo ka dhaafidda inaad tiraahdo bisha rabadaan kawdeeda dayntaa waan kaa saamaxay waxba ninkaasi markaa ma saamaxmin xataa hadday rabadaantii timaado ma saamaxmayo waxba wey shardi laguma xidho ka dhaafidde waxaa la yidhaahdaa uun waan ku saamaxay laakiin wax soo socda laguma xidho sidoo kale shardi kale oo iyo dayntii ka baxsanna laguma xidho waxaad odhanaysaa intaa waan kaa dhaafay intaana kee ama waaba kaa wada dhaafay hadaad laakiin tidhaahdid waan kaa dhaafay gurigaaga adiguna muxuu ahaaye ii ogolow ama sidan kale ii samee ood shardi ku xidho lama ogolo wuxu uhi walaa yajuusu bimacnaa laa yasixu ma asaxaya tacliiquhu tacliiqu sulxi sulxii bimacna alibraai ka dhaafidda ahaa in la caliqo kuwii aan ka dhaafidda ahayn noocyadii kale sulxiguna way nabad iman doonaan waa la mid un wey calaa sharin in lagu xidho ka qowlihii sida inuu yidhaahdo idaa jaaa ra'su shahri faqad saalaxtuka markay bishu ay bilato heshiis baan kula galayoo waxaan kugula heshiiyey sidaa iyo sidaa marka heshiiskii iminku dhacayaa maa iminka ma dhacayo heshiisku iminka waa lagu dhawaaqayaa markay bishu markaa bilato ayaa arintaasi markaa ay dhaqan gelaysaa wey wlmucaawadatu ay sulxuhaa ilan waa kii ina yidhi sulxigii sulxii la wadagelayay waa laba qaybood ka dhaafid iyo ku doorsasho marka walmucaawadatu ay sulxulmucaawadati weey sulxii wax isweydaarsiga ahaa cuduuluhu waa inuu ka weecdo min xaqii xaqiisii uu ka baydho ilaa hayrihi oo wax kale u baydho ka anidacaa waaba sida isagoo ku sheegtay calayhi qofkani ku qabsaday daaran guri aw shiqsan minha ama qayb ka mida fa aqara lahu bidaalika deetana kii lagu qabsadayna uu qirtay uu yidhi waa runtahayo adigaa leh wa saalaxahu minhu laakiin haddana uu kula galay calaa mucayanin wax kale inuu qaato shay mucayanoo kale inuu qaato ka hawbin waa niyo iska qaada buu ama maradaa iska qaado ama gaadhigaa iska qaado gurigiina iskaga tag fa inahu yasix way ansaxaysa kol hadii raalli ahaansho lagu wada galay gurigiibuu ku qabsaday ama booskii kolkuu ku qabsaday wuu qirtay markaa ninkan laakiin wuxuu yidhi dee gurigaa iska qaado eh, ah, eh, gaarigaa iska qaado ama alaabtaa kale iska qaado ama jagadaa kale booskayo kale halkaa adigu iska qaado kaa ku wareeg aynu sidaa ku heshiino kiina waa yahay wuu yidhi dee way ansaxaysaayo waa iib caadiya laba shay baa la ysdhaafsaday heshiisba meeshii markii la murmay kadib heshiisba ha noqote laakiin heshiiskani iib buu ku dambeeyey oo wixii markaa wax iska iiba ayuu noqday waa kale wuxuu ku yidhi wayajri calayhi ay calaa haada sulxi suluxa noocana waxaa ku soconaysao markaa lagu socodsiinayaa xukmulbayci xukunkii iibka xukunkii iibkii axkaamtii iibku lahaa ayaa hawshaa taa iyada ah heshiiska noocaasi uu markaa axkaamtiisii yeelanaya fakaannahu waaba sidiio fi lmihaali lmadkuuri tusaalaha aynu hore usoo sheegnay ninkaa guriga lagu qabsaday ahayd waaba sidiiu baacahu daara gurigii ka iibiyey bithawbi oo marada kaga iibiyey unbay noqonaysa ama gaariga kaga iibiyey waxiina idin haddaba markay sidaasi dhacdo fa yahbutu waxaa ku sugnaani filmusaalaxi calayhi waxaan lagu wada heshii lagu kala heshiiyey axkaamulbayc axkaamtii iibka ayaa ku sugnaan karadi bilcaybi sida haddii ceeb lagu arkay in la soo celiyo oo kale wa manci tasarufi qabla alqabdi in la diido qofkii inuu kusii tasarufo isagoo aan la wareegin guriga ii daayo gaarigaa qaada buui markaasuu yii waayahay iibbaa meeshaa ka dhacay gaariyo iibiyo markaa guri baa laysku iibsaday dee wax kaantii iibkee guri gaarigii ilaa intuu la wareegayo kuma sii tasarufi karo oo isaguna qof kale kama sii iibin karo ama ilaa horta la soo wareego wey way walow saalaxahu hadduu kala heshiiyo hadduu kula heshiiyo dhe calaa bacdi alcayni almuddacaati cayntii laysku haystay ee laysu sheeganayey iyada lafteedii un qayb ka mid a ah lagu heshiiyo fahibatun minhu taasi waa hibayn ninkan markaa muddaciga ee wax sheeganayey uu hibeeyey libacdihaa barkii barhkeedii almatruuki minhaa uu ka tegey barhkeeda laga tegay uu iska dhaafay dee bar uu hibeeyey buu noqonay gurigiibuu ku qabsaday anigaala buui guriganaa deganta wax la murmaba ninkii waa qirtay arrintii waa runa waa gurigaagii buui markaasuu yidhi haddaba ni lakin la qabsaday meesha in badanna dee joogay meel kalena ma qabanaye dee laba qolna iidda heshiis ka galoo laba qolna iidda inta kalena iska qaadoo ku wari markaasuu waayahay yii labadaa qol iska hayso oo iska qaado dee markaa labadaa qol waa nin hibeeyi buu noqonaya heshiiskan la wada galay hibe ayuu noqonaya axkaamtii hibada ayaa iyadana ku soconaysa walow saalaxahu calaa bacdi alcayni lmudacaati cayntii laysku haystay ee la sheeganayey wax ka mid a haddii lagula heshiiyo in ninkii loo daayo fa hibatun hibo weeyaan minhu min almudaci mudaciga xaggiisa ka timid oo mudacigiiba hibaynaya libacdihaa barhkeedii buu hibaynayaa almatruuki minhaa ee laga tegey minhaa daarta xaaluu ka mid yahay yacni barhkaa laga tegay ee guriga ka midka ahaa nin markaa hibeeyey buu noqonay fayahbutu waxaa ku sugnaan fii haadihi lhibati hibada noocana axkaamuhaa axkaamtii hibada alatii tudkaru fii baabiha oo inoo iman doonto baabkeeda lagu sheegi doono axkaamta hibadu ay leedahay ayaa markaa halkaa kan noocan ahay qofkii qayb looga tegayo waxaa loo yaqaanaa sulxulxaiiati heshiiskii ka dhimidda ama ka daynta marka yani waa qayb laga dhaafay tii dayntuna way soo gelaysa markaa dayntii qayb ka dayso waa xaiia waa ka ridid uu kaa haystay markaad qayb u daysana waa xaiiadaasoo iyaduna waa ka dayn weeyaano dayn halkaad ka wada qaadi lahayd baad qayb u daysay walaa yaix ku asixi maayo kani bilafdi lbayci in loo isticmaalo ereyga iib lilbacdi lmatruuki barkaa laga tegayo bal waaye intaasaan intaa intaa igaga iibso in la yidhaahdo dee ma ansaxaysa taasi oo dee qofku wiiiba isagii baa wadale xoolihiisii inaad xoolihiisii wax ka mid a xoolihiisii kale kaga iibsato dee kaasi iib ma noqonaya dhac buu iib in la isticmaalo kuma ansaxayo ka an yabiicahu waaba sida isagoo ka iibiya alcayna almudacaata cayntii iyo shaygii laysku haystee la sheeganayey bibacdihaa barhkeedu inuu barhkii kale ku iibiyo uu yidhaahdo labadan qol aan kale kaaga iibsado adna intaa markaa u aniguna intanoo meesha markaa iib oo kale u sawiro taasi markaa ansixi mayso waxa weya waxani waa hibe ama dee waxa weye iiddaa ha yidhaahdo isu ha noqoto ama markaa wax asaxaya ma aha maxaa yeelay qof xoolihiisa waaa banaan liinsaani almuslimi qofkii muslimka ahaa waxa u banaan an yushrica bidami awalihi wa kasri maa qabla aakhirihi yadana damee radana hoos dhigo ay yukhrija inuu bixiyo rawshanan wayusamaa ayضa biljanaaxi barande iska dheh wayusamaa ayضa biljanaaxi janaaxna afcarabi waa lagu yidhaahdaa wahuwa rawshankani ikhraaju khashabin waa loox in markaa la bixiyo calaa jidaarin gidaar lagu qotaminayo oo xagga wadada loo saarayo iyada wixii la midka markaa barande markaa de meel markaa la haraynayo sidaa wadada loogu saaraya fii hawaa'i ariiqi naafidin inuu u bixiyo wadadii markaa dadka ka dhaxaysay hawadeeda inuu markaa barande sidaa ugu way bannaan tahay wadadii markaa naafidka ahayd wadadii ummadda ka dhaxaysay wey ويسمى ايضا بالشارع شارع بانا لا يراهدا بو وددا نافذkeed umada ka dhaxaysa ee cid si gaar ah aanay u lahayn ayaa shaaricna la yiraahdo bixaysu ilaaha arbu yiri yani bixaysu halkaaso la yastadiru almaru bihi aanu ku dhibaatonaynin qofkii maray dadkii wadada maray hadaanay ku dhibaatonaynin inuu barando wadadii u saaro waa ogol yahay ay rawshan almaru bihi ay bi rawshan rawshanka iyo barandaha uu bixiyey haddii dadkii aanay ku dhibaatoonaynin wuu bixin karaa bal yurfacu marka kor baa loo qaadi bixayu yamuru taxtahu lmaaru ilaa heer markaa uu hoos marayo qofkii socotaynayey attaamu ee dhammayska tirnaa ee marka qofkii lagu halaa iyo waaa maarata laga xisaabinaya qofkii dhammayska tirnaa ee weliba aawiilu dheeraa dadka ka ugu dheer baa laga xisaabini ilan isaga laftiisu xaq buu ku leey waddada inuu soo maro muntasiban isagoo sare joogo aan foorarsanaynin waa inuu mari karo isagoo sidiisaa qumaatigaa ah u taagan oo aan foorarsanaynin waa inuu mari karo markaa waxa weeyaan meeshii ka gudbi karo wactabara wuxuu fiiriyey oo u shardiyey almaawardiyu imaamkii maawardi caliy bn xabiib soo maa abulxasan almaawardi waan horenu noo soo maray imisadiibu dhintay baynu nihi afar boqol iyo kontonkii kitaabkiisana maxaa la yidhahdaa alxaawi lilmaawardi nacam xaawiga weyn wey waxa uu yihi waa min axsani kutubi madhab tartiiban xagga tartiibta iyo taqsiimaadka masaaisha kutubta madhabka waa number one cidi kama horeyso masalada qayqaybinteeda iyo inta qaabe ay noqonayso isagaa ug aggaa ugu haysta isagu markaa wuxuu shardiyey an yakuuna calaa ra'sihi in madaxiisa weliba ay qofkaa dheer ninkaa dadka ugu dheer dadka meeshan markaa degan qof kuwooda ugu dhaadheer iyadoo weliba qofkaasi madaxiisa ay saaran tahay alxumuulatu wixii madaxa lagu qaadanaya alcaaliyatu ee weliba sarraysay waxyaalaha madaxa dadku ay ku qaataan ee weliba dhaadheer haddii tooda ugu dheera inta badan lagu qaato madaxa isagoo madaxa ku sita oo aan foorarsanayn waa inuu hoos mari karo buu marka waa sidaas marka waa qofkii dariiqan xaq buu ku leeyahay isagoo wixiisa sita oo madaxiisa waliba haduu doono soo saaray inuu marka wadadii uu mari karayo weeyaa imika waad arkaysaa una wadadiiba way xidhanayaan mararka qaarkood qolyahan xarkaha iyo meelaha geliya iyagu ay suuragal ahayd intay wadada inay qaybna intay xidhaan wax farsameeyaanoo bay iska xidhanayaan iyagoo dhinac yar ka shaqaynaya baa laga yaabaa inay wadada dhanba goostaan ay dadkii markaa ay rafaadiyaan wadadan xaq baa loogu wadeelay dadku xaq bay ugu wadeelay inta markaa daruuriga ah haddii markaa aanay ka maarmi karin oo waxaan wax dan guud oo loo wada baahan yahay ay tahay inta yar ee daruuriga ah waa in la xiro inta kalena ay dadku maraan wa in kaana tariiqu hadduu yahay adaba wadadani annaafil markaa taa aynu soo sheegnay waa wadadii dadkuuni marayeen ee aan gaadiidku maraynin wain kaana ariiqu hadduu waddadani ay tahay annaafidu waddadan markaa furan ee dadko dhammi ay marayaan mamara fursaanin meel fardoolaydu marta hadday tahay wa qawaafila iyo socotadu qawaafishu waa jamcu qaafila waa dadkii socotada ahaa gaadiidka watay de waagaa awr iyo maaragtay wax ku safrayey inta badan waa kuwii markaa awrta ku safrayey aafila waa soo noqota ayay noqonaysa lann qufuulku waa soo noqoshadii markaa way iyagu maaratay ereyga halkay ka odhan lahaayeen socoto socoto waa tagtadii moogtahay de inuu sooba noqon waayaa laga yaabo markaa way ereyga fiican bay isticmaalaan carabtu had jeero qofkii tegayey ayay markaa qaafilo leeyihin kuwii tegaya hadda baxayy baa qaafila loo kharajat ilqaafila laleeyihi waa soo noqotadii yani waa sidii loo ducaynayo kaleo laleeyahay insha allah iyagoo nabada bay soo noqon doonaan waxaa la ah qofka la qaniinay waa la qaniinay ma yidhaahdaan asaliim bay yidhahdaan kii la qaniinay ma yidhahdaane kii bad qabay bay yidhahdaan saliim waa qofkii markaa bad qabay waxay ula jeedaan yani way ugu ducaynayaan waxay leeyihiin yani waa waxaa loo rajaynayaa inuu markaa uu dee bogsado uu ka badbaado markaa qaniinyadan waxaa kaloo la mid ah, meesha bahgooyada ahee lama degaanka iyadana waxay yidhahdaan mafaaza waa fawskii baa laga keenay waa meel lagu guulaysto maarata yani qofkii isagoo markaa fawskiisii iyo markaa guushii gaadhay uu ka soo noqdo meeluu ku go'doomo ma aha marka kaafiradu waa saasoo kale dadka haddaba gaadiidka wata socotada iyaguna awrta ku safraya wadadii ay marayeen hadday tahay magaalada dhexdeedaba ha noqotay laakiin meeshii ay soo marayeen hadday tahay fal waa inuu kor u qaado arrawshana barandahan wadada u saarayo بحيث إلى هير يمر تحته أي هوس مريان المحمل على البعير هودجكي أورك دوشيسا سارا وإنه أورك هوس مري كرايو يدو وليبا أوركينا hawdajkii dumarkiiyo ay fuulayeen iyo caruurta iyo lagu qaaday oo waliba maca intii talaayadii sara leh waa inuu hoos mari karayo maca akhshaabil midallati waaka isagoo waliba ay ku xiran tahay hawdajka iyo meesha gureynta ee ay fariisanayaan looxiyadii markaa talaayada loogu xirayeyna iyadiioo uu markaa wato waa inuu hoos mari karayo maca akhshaabi lmidallati isagoo looxyadii dallaayadda alkaa'inati fowqa almaxmili ee ahayd mid markaa ka sarraynaysa weliba maxmilka iyo hawdajka iyo meeshaa la gureeyey dallaayadii ka sarraynaysay looxyadii qabanayeyna iyadoo ay ku xidhan yihiin waa inay hoos mari karayso haddii kale waa lagaa duminay oo kuuma bannaana inaad markaa meeshaa ka hoosaysa aad markaa barando uga bixiso dadkiibaad markaa waddadii u diideysa ama dimiyu kii dimiga ahaa isagu fayumnacu ila halkaa waxayna soo yiri wayajuusu lilinsaani lmuslim almuslim waa kii shaarix ku soo daray kii ahaa dimigii baa ku baxaya gaalkii jizyada bixinaya inala deganaa ama dimiyu kii dimiga ahaa fayumnacu waa loo diidayaa min ishraaci rawshani inuu markaa barandihii uu markaa soo bixiyo iyo wasaabaati saabaadku isaguna waa saasoo kale uunoo Eh, laakiin isagu maalan waa laba gidaar buu isku xilhiidhinaya waa meel haraysan oo inta badan meeshan lahor ee eh, eh, maaragtay tiirarku ay dhinacyada ka hayaan lahoosbatn barandaamka saas umaynu u samaynaabe tiirarbaa inta badan loo sameeya kaa tiirar kali isaabaad ku noqonaya haddii gidaarku dhuu ku dhegan yahu saa soo baxsan yaho aanu tiirar kala lahaynna waa rawshanka weeyaan marka almuhim barandaha inuu soo saaro kii dimiga ahayu u soo bixiyo isaga loo ogolaan maayo mar haday meeshu guryihii muslimiinta ay tahay uu isaguna dhex degan yahay inuu isagu soo bixiyo loo ogolaan waxa leeyahay waddada muslimiintaa adigu waad ku dhex nooshahay uuno inaad muslimiinta la dhex aad socsocoto unbaad adiguna lagu ogolaaday laakiin waxani waa xaqoodiiyo adigu markaa ma soo bixin karaysid laakiin haddii xaafad keligood ay degan yihiin ay tahay baa oo gaalo sooca ay tahay meel ayagu gaar u degan yihiin hadday tahay markaa loo diidi maayo wain jaaza lahu haba u bannaanaato almuruuru inuu maro fi ariiqi naafidi wadada caamka ah ee furan inuu de maro loo diidi maayo la odhan maayo waa maarata waddadii muslimiintaha ah soo marin la odhan maaye kol haddaynu ogolaana inuu nagu dhex noolaado wuu iska soconayaa waddooyinkeennii wuu maraya laakiin isaga taasaan loo ogolaanay walaa yajuusu ma bannaana ishraacu rawshani barandaha noocaasa in lasoo bixiyo fi darbi almushtarak darbigii ama waddadii la wada maaragtay eh, kooxi lahayd derbiga mushtarag la sheegay waa wada ay kooxi leedahay wada markaa iyadu caama maaha derbigu waa wadada albaab ku dhammaanaysa soo xidhmaysa kaasaa derbi la derbigu sidiisa waaba albaabkaa weyn baa la yidhahdaa markii dambena waddadii ku dhammaanaysa albaabka ayaa derbi la yidhi marka waddadaa haddaba iyadu soo oodan de waa wado gaarahoo dadka markaa meeshaa degan unbaa iyada ay u gaartay wado caamo dadkii ka dhexaysan maaha intaa markaa albaabadoodu kusoo jeedaan baa iska wadale haddaba qof iyagii kamidii barande kama samaysan karo wadadii wax kuma soo bixin karo ilaa biidni shurakaai iyadoo dadkii wax la lahaa ay u fasaxaan mooyaan shurakaai fi derbi dadkii markaa wadadaa la lahaa ilaa uu ka fasax qaato isagu soo bixin karayo oo kii hore dee muslimiintao dhan buu wax la lahaa muslimiintao dhanna idan lagama qaadi karayo isaga waa loo fasaxay kan laakiin isaga waa in waa in koobanoo de intanunbay ku wada leeyihiin meeshe waa inuu intan markaa idan weydiisto walmuraadu bihim waxaa loola jeedaa dadka meesha wadaleh man nafada waa cidda uu u furan yahay baabu daarihi albaabka gurigiisu minhum isaga mar iyaga kamid mid ah ila darbi uu wadadaa kusoo furan yahay ninka albaabkii gurigiisu uu wadadaa eegayo ayaa meeshan wax ku leh walayse bihim looma jeedo marka dadka wada la leeyahay man laasaqahu minhum cidda markaa man laasaqahu cidda uu ku dhegan yahay waddadani minhum xaaluu iyaga ka yahay jidaaruhu gidaarkiisu bilaa nufuudi baabin iyadoon albaab u furnayn ilayhi waddadan dadkii de waddadan soo xidhan guryaha hareeraha ka xiga guryaha qaarna way ka sii jeedaan wadada wadadan soo xidan oo iyagu wada kale de maalan usii jeedaan qaarna albaabkoodii wuu ku soo jeedaa kuwan albaabkoodu ku soo jeedo ayaa wadadan xaq u leh ninka ka sii jeeda ee isagu waddadani ay dhabarkiisa marayso isagu xaq kuma laha meesha waxbana laga weydiin maayo cidda xaq u lihi waa ciddaa ku soo jeeda uun haddaba intaa soo jeeda wadadan manaaficsanaysa kusoo jeeda intaasuu idan ka qaadanayaao odhanaya warnimayo intaasaan u yar baahanahay meel yaroon dharka ku wadho ama waxbaan u baahanahay de intaa yar soo eh, maaragtay waxa weeye eh, aan hadhaysto hadday markaa u ogolaadaan unbuu samayn karaya wa kullu min ashurakaai qof kastoo haddaba dadkaa wadadaa yar wadalihii qof kastoo ka midii yastaxiqu wuxuu xaq u leeyahay alintifaaca inuu ku intifaaco min baabi daarihi laga soo bilaabo albaabka gurigiisa ilaa ra'si derbi ilaa wadadu halkay ka baxayso ee waddada weyn ay kaga biirayso ilan waddadan soo owdantaa dee waddo kaleoo caamay dhinaca kale kala xidhiidhsanta halkaa waddada kale ay kaga dhacaysaa ra'su derbi la ydhaha madaxii waddadu waa halkaa ay waddada kale kaga dhacayso marka halkaa laga soo bilaabo ilaa albaabkiisa la soo gaadhayo intaasuu xaq u mid waliba albaabkiisa wixii kasii dambeeyo xagganay ka soo oodan tahay xiga isagu shaqo kuma laha adigu waxaa leeyahay albaabkanaad meeshabadda xaq ugu yeelatay albaabkii markaa iyo intaa waddada weyn u dhaxaysa intaasaad markaa manaaficsan karta meelaha kale inaad markaa socsocoto oo aad wax ku qabsato laguma ogolo haddaanad dadkaa kaa dambeeya wax weydiinin wa kullu min ashurakaai dadkan markaa waddada yar wadalihi mid kastoo ka midii yastaxiqu wuxuu xaq u leeyahay alintifaaca inuu markaa manaaficsado min baabi daarihi albaabka daartiisa laga bilaabo ilaa ra'si darbi ilaa madaxa wadadan yar ee ay maarata waddadii weyneed kaga biirayso duuna maa yeli aakhiro derbi xaq uma laha inuu manaaficsado inta markaa xigta derbiga aakhirkiisu xaggan dambe ka soo oodan yahay wayajuusu waxa bannaan taqdiimulbaabi albaabkii in loo durkiyo xagga hore fi derbi lmushtaraki in albaabkii la soo dhaweeyo oo xaggii wadada weyne xigtay loo soo durkiyaa way bannaan tahay oo intuu albaabkiisan iska oodo inuu albaab meel kale ka sokaysa ka furto waynuu ogolahay mar hadduu aggan u durkayo xaqiisii unbuu isku yaraynayaa u diidi mayno walaa yajuusu laakiin waxaan loo diidi waxaan u bannaanayn idan la'aan taakhiiruhu ayilbaabi albaabkii inuu dib u riixo markaanu nihi intaa albaabkaa ilaa halkaasubad manaaficsanaysa ayuu yidhi dee soo kan qaybi iga sii dambaysa haddaba halka ugu shishaysan albaabkaba ka furayaa buui halkaa ugu shishaysa been albaab ka dilaacsanaya buui si laygu ogolaado inaan intaana marmaro oon iyada lafteedana dee haddaan gaariga baarku baarkin garaysanayo iyo gaariga laftiisa maa baarkii soo gelay gaarigii ma dhigi karaysid wixii albaabkaaga dhinacan ka xig oo xaquma lihid baa laley marka hadduu doonayo inuu gurigiisii oo dhan intii ku aadaneed wada manaaficsado uu yidhahdo markaa albaabkii baan durkinayaa lagama yeelayo marka sida badan guryahan waxay iman jireen dad uun baa guryihii iibsanaya guryaha inta loo dhiso bay dadkii iibsanayaan nin waliba guri buu ka iibsanaya hadhuu isqabsi baa imanaya oo waddadii markaa qaabkii loogu manaaficsanayay marka xuquuqdiisana loo kala eegayo intaa albaabkaaga baad xaq adigu u leedahay wixii ka dambeeya gidaarkaagiiba ha noqdee kol haddii dad kaasii dambeeyaan oo albaabo kale kaasii dambeeyaan adigu xaq uma lihi haddaad haddaba doonto inaad albaabkaagii durkiso laguma ogola waa inaad idan ka qaadato ood idan weydiiso dadkan meesha kula degan walaa yajuusu ma banaano taakhiiru ilbaabi albaabkii in marka dib loo riixo ilaa biidni shurakaa dadki wax kula lahaa ood markaa idan ka qaadata mooyaane faxayu manacuhu hadday haddaba u diidaan lam yajuus taakhiiruhu inuu dib u riixaa uma banaanaanayso waxayu munica min ataakhiiri markii haddaba dibudhigiddii diburiixidii loo diido fasaalaxa deetana uu kula heshiiyo shurakaaa darbi dadkii wadada la lahaa bimaalin uu waxoogaa yar uu iska bixinayo kula heshiiyo saxa way ansaxaysa wataa munaasabada markaa masaa oo dhammi ilan kitaabu sulxi baynu ku jirnay sooma baabu sulxi sulxi maxaa markaa waddadan iyo howlaheedayna soo geliyey waa heshiiskii laga gelayey heshiiskii laga gelayey ma bannaan yahay hayo wixii laguu diiday darbigan gaarka ah wixii lagu diiday lagu yidhi ma samayn kartid haddaad qoladii markaa xaqa lahayd aad waxoogaa siiso ood kula heshiiso waad samayn karaysaa way kuu banaanaanaysaa kii caamka ahaa isaga ee la wada lahaa waynaga nidhi qofkii haddii aanu wax dhibaataa keenaynin wixii wuu bixin karaa xaaladdaa iyadaa ah, qoladii maaragtay dowladdii hoose inay tiraado shaakeen xaq uma laha haday ka qaadaan dambi xaraan bay noqonaysaa ninka in hawl laga iibiyay aan xaq loogu lahayn kol hadaanu muslimkii wax dhiba ku haynin wax alla wax dhibo muslimkii ku haya kol hadaanay jirin een inuu markaa waxa manaaficsado in loo diido maaha in lacag la weydiiyana maaha haddii uu dhib ku hayo muslimiintana in loo ogolaado maaha ama lacag ha bixinayo ama yaanu bixinin markaa aggii dowladda hoose yadu ka xidhan tahay sulaxani iyada xaggeeda waa ka xidhanyao lama ogola laakiin dadkaa gaarkae waddada gaarkaa wadale dee waa milkigoodii waxaan iyo haddii markaa heshiis lagala galo iyadu way bannaantay faslun fi lxawaalati halkana waxaa lagaga waramayaa xawaaladii bifatxilxaayi xaada waa in la fatiyo xawaala la yidhahdo waxukiya kasraa buu yidhi in la kasriyana oo xiwaala la yidhaahna waa la sheegay buu laakiin kutubta luqada laguma yaqaano maaragtay wax markaa la yaqaano maaha xiwaala waa xawaalo wahiya xawaaladu luqatan xagga af carabiga mushtaqatu min ataxwiili waxaa laga soo dhambalay ama laga soo ishtiqa laga soo qaatay xawilaaddii yani waa wareejintii ama guuriddii aylintiqaali marka naqli bay ku fiicnayd haddii kale dee taxawul taxawul buu idiin qoraya ma buu qoraya taxwiil tawiil bay qoraysa qaar baa taawul qoraya sooma intiqaalka taawulka u fiican bayjuurigu muu qabtay muxuu dhigaya taawul buu qoraya taawulkaasaa intiqaalkan dee lamid noqonaya ama taxwiilku naqli buu noqonaya marka min ataxawuli dhe wareegidii ayil intiqaali intiqaalna waa guuridii weeyaan marka wareegidii baa laga soo qaadayo waxa weeye wa sharcan sharci ahaan ama maarata culamada fiqigu saw yaqaana waxa weeye naqlul naqlulxaqi in dayntii laga raro min dimatilmuxiili ka wax wareejinaya dimadiisa oo loo raro ilaa dimati lmuxaali calayhi ka lagu wareejinayo dimadiisa marka waa ku reebidii weeyaan inaad qofkii daynta kugu lahaa aad qof kale ku reebto weeyaan xawaaladu oo tidhaahdo sow dayn taa igumaad lahayn hebel baan ku leeyahee ku had oo isaga ka qaado uu isna waa yahay ku yidhaahdo marka maxaa dhacday dee ninkii daynta kugu lahaa nin kalaad ku reebtay dayntii uu adiga kugu lahaa baad wareejisoo nin kalaad ku wareejiso isagii isagaa daynta kugu lahaa isagii baad wareejiso xaggaasaad ku wareejisay marka dayntiisii ninkaasuu ku yeeshay uu markii hore adiga kugu lahaa marka haddaba wuxuu yihi wa lxawaalati arbacatu ku reebiddaa iyo isku xawilaadaasi shuruuday leedahay afara ay ku asaxayso haddii kale ma asaxayso wey axaduhaa midka koobaad ridalmuxiili kan wax wareejinaya de waa inuu arintii isagu ogolaado isagu wareejiyo wey laakiin haddaad adigii una tirado iska daa hebel baan ku hadhay aniguy oonu isagiiba ogolaan inaad ku hadho xawaaladii halkaa ma ansaxayso kanna waxba kuma lihidoo xaq ma laha inuu wax ku siiyo markaa ridalmuxiili kii wax hawilaya wax wareejinayay de waa wahuwa man calayhi daynu waa ka daynta lagu leeyahay lalmuxaali calayhi kan lagu reebaye lagu harayo isagu inuu raalli yahay khasab ma ah waxba hadduu doona yaanu raalli ahaane adiga cali baa dayn kugu le adna maxamed baa dayn ku leeda cali baa dayntiisii ku yidhi markaasaa tihi niyow maxamed baan dayntaadaasoo kale ku leeyahay isaga maad ku hari markaasuu isagii ku waxba la weydiin maayo xaqna uma laha hadhow markuu cali u yimaado yidhahdo waa laygu soo kaa reebay inuu u diido xaq uma yeelanayo maxaa yeele isaga marka horeba diinta waa lagu laha ninkii kulahaabaana ninkan ku soo reebay waxaa ku waajiba markaa markuu ogaado in ninkan lagu soo reebo arrintaasi ay sugnaato nin kalaaba daynta kule kii kale kuma leh inuu ninkan siiyabay noqonaysa fa innahu kan isagaa kan lagu reebayo kan lagu hadhayo laa yushtarau ridaahu raalli ahaanshihiisa lama lama shariyo fil asaxi sida xooga badan walaa tasixu ma ansaxayso alxawaalatu in qofkii lagu reebo calaa man laa dayna caleyh qof aan daynba lagu lahayn maxamed haddaana daynba ku lahayn caligii daynta kugu lahaa inaad tirahda maxamed ku hadh uu isna waayahay ku yidhaa taasi macno male kan lagu hadhayo kol haddaan daynba lagu lahayn de wax alla wax aqoo lagu leeyahay ma jirto hadhuw wuxuu odhan karaa kii lagu soo reebay war waxba layguma le war oo iska tag marka waa in isagana dayn lagu leeyahay markaasay markaa xawaaladii ay asaxaysaa oo yani noqonaysaa wax markaa axkaamta aynu sheegi doonnaa ay ka ratibanto ama mid aan dayn lagu lahayn haddaad ku reebto uu isagiina ogolaado uu isagiina ogolaado xawaalad maaha xawaaladdan maaha laakiin waa nin aad tihi daynta iga sii bixiyo waa yahay ku yidhi taasi mushkilad ma laha laakiin xawaalad lagu sheegi maayo wahaani shardiga labaad qabuululmuxtaali ninka wareegaya ee kan kale ku haraya isna waa inuu arrintii aqbalo ninkan daynta kugu leh eed reebaysaa waa inuu isaguna ogolaado inuu ninkan aad ku reebto ku haro wa huwa muxtaalku mustaxiqu dayn waa kan daynta kuleh calalmuxiili kan wax wareejinaya kan wax reebaya ka daynta kule baa muxtaal la yidhaahda wthaaliu shardiga saddexaad kownulxaqi waa inuu yahay dayntan almuxaali bihi ee qofka sababteeda loo xawilayaa mustaqiran waa inuu dayn mustaqir ah yahay oo fi dimati saldhigtay baynu dhaxalay sooma dayn markaa saldhigatay waa inay tahay buu yidhi oo dimada ku sugnaatay oo markaa istiqraar gaadhi wataqyiidu bilistiqraari buu yidhi in shardi laga dhigo istiqraarka muwaafiqun waxay arrintaasi waafaqsan tahay buu yidhi limaa qaalahu raaficiyu magaciisu muxuu ah cabdulkariim abulqaasim araafici nacam cabdulkariim ibni moxamed araafici imsadii bu dhintay waynu nihi lix saddex iyo labaatanka akhirkiisii bay yidhahdaan ama afar iyo labaatanka bilowgiisii alimaam raafici baa sidaa yidhi ayuu yidhi laakina nawowiya hase ahaatee imaamkii nawowi magaciisa maxaa isagana yaxya ibni sharaf oo dhintay lix boqol iyo lix iyo toddobaatan laakina nawowiya imaamu nawowi ayaa istadraka calayhi kaga daba tegay fi rawdati kitaabkiisa la yidhaahdo rawdatu aalibiinka oo yacni arintaa diiday weeye oo yidhi shardi maaha in dayntu ay markaa istiqraar gaadho waxiina idin haddaba markay sidaa tahay oo aynu qowlkaa nawowi qaadanno falmuctabaru waxa shardiga ihi fii daynilxawaalati dayntan la xawilayo an yakuuna laaziman dayntan la xawilaya iyo ta lagu reebayaba waa inay laazim tahay uune inay istiqraar gaadhaa shardi maaha aw ya-uula ila luzuumi ama waa inuu yani wax lusuumkii u socdo jidkii laasimnimada haya waa inuu yahay uunbaa shardiya ama uu laazim noqday laakiin inuu mustaqir noqday shardi maaha xalay baynu intaa kal iyada kala tuurnay soo maha hadda waynu ka adagnahay istiqraar iyo lusuum iyo taasi hadda kuma hakanayno marka sheekhu wuxuu yidhi raafici baa istiqraarkan sheegay nawowina wuu ka daba tegey arrintaasina waa yar hariib waxba nawowi kamuu daba tegey sheekhu halkaa waxaad mooddaa isagoo laftiisu inuu ku wahmiyey ee raafici iyo nawawiba istiqraarkaa way sheegeen waxbana kamuu daba tegin hase ahaatee istiqraarka ay sheegeen baa si kale loo fasirayo si hadalkoodii loo waafajiyo dee sidii raajixa ahayd baa markaa istiqraarka la yidhi sidii la yaqaanay maanta kama wadaane waxay ka wadaan uun daynkii la ogolaa in markaa la sii iibin karo oo salamkii unbay meesha ku saarayaan daynkii slmku isagu awaalad ma galo daynkii slmku isagu xawaalad ma galo iyagoo daynkaa markaa dayntaa slmka iska xidhaya oo iska joojinaya bay ereyga istiqraar markaa keeneen ayay markaa leeyihiin cibaaradooda markaad u noqotona nawowi iyo raafici waxaad mooddaa inay leeyihiinba madhabkaba ay ka dhigayaan in dayntu inay mustaqir tahay ay shari tahay xawaaladda laakiin muctamadku ama sida maarata madhabka looga eh, maaragtay eh, madhabka lagu yaqaano waa inaan istiqraarku shardi ahayn deyntani dayn laazimtay inay tahay ama eh, laazimnimadii ku socota inay tahay ayuunbaa shardiya waxaa kaloo laga soo reebi oo iyadana la shardiyey in deyntani in la sii iibiyaa ay bannaan tahay oo loola jeedo waa inaanay salam ahayn lanno salamkii sii iibsan lama ogola wixii aad iibsatay ee qofkan dimadiisa ku jiray ee bil kadib uu kuu keenayey maalan baycu salamkii ah aynu soo aragnay isaga kaasi lama ogola inaad adiguna qof kale ka sii iibiso oo dayntan aan weli haddaa sugnaan been mustaqirkaba ahayn ayaa laga baqanayaa in inta la warwareejiyo la warwareejiyo lagu kala wada faa'iido hadhow toolana wixiiba la waayo dadkii oo dhan ay markaa de waxa weeyaan khasaaro wada galaan marka ilaa iyo kii u horreeyey iibsaday isagii uu gacanta ku soo dhigo ma sii iibin karo waxay sheegayeen imaaraadka mar malaha guryo aan la dhisinba dabaqa halkaa hanaad dabaqa hanaad adigu iibso markaasu iibsadaa lamama dhisi ka lixaadna hebelo iibso kii iibsadayba haddana sii iibiya iyadoo weli waxba la dhisi markaasuu kii kalena sii iibiya kolkii dambana qoladii shirkadii waxaan dhisaysa oo kacdayba waxba waa dhisi waa iyadoo tobaneeye iyo labaataneeye ay kala macaasheen markaasaa laysku jabo waa kaa soomaali baaba ku jirtay w xaaji marka waa halis wey deynta la wareejinayo lagu sii kala dul macaashayo shareecadu way adkaysay arrintaasi arrin sahlan maaha waraabicu buu shardiga afraad itifaaqu maa waa in wax ay iswaafaqsan yihiin ay dayni ladii dayntii fii dimmati lmuxiili kan wax reebaya dimadiisa daynta ku jirta iyo walmuxaali calayhi ka lagu harayo lagu reebaya ka kale daynta dimadiisa ku jirta labada daymood waa inay iska waafaqsan yihiin filjinsi xagga jinsiga wاlqadri iyo qadarka wاnawci iyo nooca wixii ba farig ku sheegnay soo maa jinsigii jinsiga waynu qadarkiina qadarka noociina waa iska wada af soomaaliya waxaynu u samaynay kale marka jinsigii <laughs> waa maalan wixii waa inay wada lacag yihiin waa inay wada lacag yihiin hadii haddana markaa lacagtii haddana noocii ay ahayd maalan waaba dolar dolarkii hadduu kala duwan yahay waa inay isku qaab isku maarata waa weyan dolar isku nooc waa inay yihiin qadarkiina waa inay isleegyihiin kun dolar baad reebaysaa kaad ku reeb waa inaad kun dolar oo kale ku reebayso kun dolar buu kani kaa doonayaa waa inaad tiraa hebel baan ku leeyahay kunka aan ku leeyahay ku hadh markaa waa qadar isleeg jinsi isku mida nooc isku mida haddii markaa adigu kan aad ku reebaysa aad labaatan kun ku leedahay kana adiga kun buu kaa doonaya markaasaa tidhi hebel ku hadh oo yacni kun ka qaado waa caadi oo laguma lahaa waa inaad isaga kun uun ku leedahay laguma laha laakiin intaad ninkan aad eh, reebaysaa intuu kugu leeyahay iyo inta aad ku reebtaya uu ninkan ka qaadanaya waa inay isleegta taasaa la doonaya oo aanay markaa isdhaafsanayn xataa hadduu kun kugu lahaay aad tirahda kanaan siddeed boqol ku leeyahay ka qaado lama yeelayo waayo wax isdhaafsan wey iib bay wixii noqonaysa walxuluuli wata'jiili waa inay iska waafaqsan yihiin xaggii muddada oo haddii dayntan imika kaa doonaya mid wakhtigeedii la gaadhay ay tahay kaad ku reebaysa dayntaad ku leedahayna waa in iyaduna wakhtigeedii la gaadho aanay muddaysnayn wasixati wataksiiri waa inay iska waafaqsan yihiin xaggii sixada iyo xaggii tagsiirka jajabnaanta dadku aada uma fahmaan halkaa waayo waxaan waaqiceenni ka jirin dahabkiiyo fidadii la isticmaalayey maxay ahaayeen dee shilin bay ahaayeen soo maa shilinma markaa dee dhalaashan bay ahaayeen markaasaa maalan dee diinaar baa la dhalaalinayaa ama hal dirham baa la dhalaalinayaa markaasaad mararka qaarkood waxaad u baahanaysaa inaad nus diinaar wax ku iibsato nus diinaar baad u baahanaysa nus diinaar dhalaashanoo la sameeyeyna maalan ma jiro maxaad samaynaysaa markaa kanun baad maqaska la gelaysaa dee ood laba u kala jabinaysa dee markaa lacag badan oo cacaban ayaa suuqii gelaysa marka taa maxaa la yidhaahdaa nuquud mukasara lacag cacaban maxaa dhacaysa marka markaad maqaskiida ku jabinayso inta badan wixii waa wax miisaan ku fadhiye maqaskii wax yar buu daadinayaa soo miisaankii waxbaa isyar dhimaya dee marka ninkan daynta aad ku leedahay hadday lacag cacaban tahay kan aad ku reebaysana waxaad ku leedahay waa inay tahay iyaduna tucacaban waa inay tahay haday tani tu markaa dhameystiran ay tahay oo saxiixa oo aan jajabnayn kanaad ku reebaysana waa inaad tu isagana saxiixa ah ku leedahay saasay markaa noqdo waayo wixii markuu diinaarkii isku yaalo iyo marka laba gobol oo waxa weeyaan laba jac lagu dhiibo isku qiimo ma aha baan qiimiga kala duwanaanaya sababtoo ah waxa laga baqayaa tan markii la jabinay inta wax ka yar daateen miisaankii ah waxa weeyaan wax ka yar dhiman yahay watabrau biha beri bay ku noqonaysaa ayilxawaalati xawaaladan iyo iskureebiddan waxaa beri ku noqonaysa dimmatulmuxiili ninkan wax reebay wax wareejiyey ee waxawilay dimadiisii beri bay noqonaysaa kolkaad tidhaahdo maxamed ku hadh uu yidhaa ku hadhay dayntiiba way kaa dhacday adiga wax daynoo lagugu leeyahay maba jirtaba isma soo rogi karo oo kuma odhan karo waar mayna waxbaan ku hadhi maaye haddaad idinka weli sidii wada mar alla marka uu waayahay ku yidhi bay dhacdayba dayn alla daynu adiga kugu leeyahay maba jirtaba ninkaa uu ku yidhi waan ku haray ayuu dayntii ku leey adiga waba kuguma laha watabrau biayi xawaalati xawaaladii waxaa beri ku noqonaysa marka shuruudeedii la helo dimmatu lmuxiiri ninkan waxawilay dimadiisii ayaa ay can dayni lmuxtaali wuxuu beri ka noqonayaa ninkan la wareejiyey dayntiisiibuu isagu beri ka noqonaya ويبرو أيضا وحا كلو برن قنايا المحال عليه كان لغو هري عن دير المحيل كان ككلا سو ريباي دينتي سمي سوغنا بري كن قناي علي مركو كونكي كولها ايد ادنا كان كون كولهاي ايد كو ريبتي علي دايمك ادغه ما انت لغا بلا وحو كو غمالي ادغونا ما انت لغا بلا محمد وحو كو مليه يا وحي اسكله علي يا محمد بيدينتو كدحيس ادغو وحنا لغو غمالها وحنا مليهيد kaana waxba ma weydiin kartido waba kuma lihid kana adiga waxba kuma weydiin karo oo waxba kuguma laha wayataxawalu wuu wareegayaa xaqulmuxtaali kan wareegay xaqiisii ilaa dimatilmuxaali caleyh kaa lagu wareejiyo lagu reebay dimadiisa ayaa xaqiisii iyo dayntiisii ay ku haaysay u wareegaysa xataa low ilaa iyo haddii tacadara ay suuragalba noqon weydo akhduhu inuu ka qaato min almuxaali alayhi ka lagu reebay kii lagu reebay inuu ka qaato ayaa u suuroobi weyday bifalasin sida inuu markaa ninkii caydhoobaba kii lagu reebay baa caydhoobay oo aanu hadda waxbaba aw jaxdin lidayni ama dayntiibuu inkirayba waxbaba igumalihid buu yidhi oo sow kii hebel igu kaa reebe anu waxalla waxaad igu leedahay ma garanayo waa lagu dayn igumalihid hebelna hebelka laftiisuba daynigumuu lahayn markii horena waa isla ogeydeenoo de ninkan dayn lagu leeyahay waad ogeed oo sidii baad laftaada u aqbashay oo dayntu marka hore de way kuu sugnay hawaaladiina waad aqbashay wuu inkiray lam yarjic cala lmuxiili ku soo noqon maysid ku xawilay haddii kii cayroobe lagugu reebay ama uu ku inkiraba ama uu iskaba dhinto isagoon xoolana ka tegin intood soo noqoto odhan maysid de meeshii jiraan xaaji dayntii iska keen wuxuu ku leeyahy ninkan inagu aynu isdaynay wax aynu isku inaga dhexeeya ma jiraan wey walow kaana almuxaalu calayhi hadduu haddaba qofkan lagu reebay kan markaa lagu haray hadduu yahay muflisan mid caydhaba inda alxawaalati mar kanka kale la soo reebayeyba kan lagu soo reebayaa caydh baabu ahaa wajahilahu lmuxtaalu kan ku hadhayaana muu ogey inuu ninkani caydhi yahay falaa rujuuca lahu aydan sidoo kale markaa lafteedana soo noqod ma leh calalmuxiili kii xawilay reebay ku soo noqon maayo oo waxaa laleeyahy marka hore aduu intaad waayahay aada lahayd maad horta iska hubisi ilan adigaa waayahay yidhi waayahaydaadii un baanu annagu kugu xukunnay kol haddaad waayahay tidhi ninkan xaqii ku lahayd wuu ka dhacay kaasaanu markaa waxa weeye fuulay markaa dee bixin karo adaa gaboodfal sameeyey markaad ku haraysay baad odhan lahayd horta aan iska hubin sheekhani wuxuu leeyahay dad baa dhagaxaan badan guryaha hordhigay waa runtii gurigaaga waddadan hormarta adigu ma melihi muslimkaa ilaahay baa leh geedkaa la ysku haystaa oo culimadu u badan yihiin inaanay kuu bannaan inaad geed ku beerto waddada geed inaad ka taagto waddada halka gurigaaga agtiisa culamada qaar aad u tiro yar baa waxay wabalukaadiye wabal geedka muslimiintoo dhan baa geedkaa ku sameeyee geedka un soo reebno laakiin dhagaxaantan faraha badan ee aada dhigaysaan maaragtay waxa weeyaan waddooyinka ee labadii gaari meel ay isku dhaafaanba ay waayaan dhinacanna dhagaxaan baa soo tuulan dhinacan kale dhagaxaan baa soo tuulan hal gaari baa laga yaabaa inuu dirqu ku maro waddadii haddaad doonaysa meel aad dhagaxaan dhigto jagadaad adigu leedahay booskaasaad leedahay marka hore ka durgo qayb ka tanaasul dhulkaagii deetana halkaa dhagaxaanta dhigo laakiin intood dhulkaagii wada dhisato inaad wadadii ama dayr ka samaysato wuxuu soo geli karayaa xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa man khasaba shibran min ardin uwiqahu min sabci araadin qofka taa ka dhula xooga qofkaa wadada ku soo durka ee waddada wax ka qaadanaya muslimiintii oo dhan buu intaa ka xoogaya waanu soo gelaya xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka taa ka dhula xooga toddobada dhul iyadoo intii ka tirsan baa qoorta loogu duuba maalinta qiyaamaha bal ka waran markaad laba mitiroo xaggaasa iyo shan mitiroo xaggaasa aad xidhato ama hal mitiroo sidaasa oo xaggaana toban mitir u ah toban mitir oo ilaa dhulka hoostiisiiya oo haddana toddobadii dhula ah, mead la kici karaysaa ilaahay aynu ka baqanno dadka muslimiinta ah waddooyinka aynu u hagaajinno waddada in dhibaatada laga qaado islaamku dadka ku booriyey inaad wadada intaad qabsan karaysa qabsato islaamku dadka muu farin aasha ha ah. ah. inuu inaad ku leedahay oo weliba haddana markhaati ay jiraan oo xataa u ku yihahdo xawaalada lafteeda markhaatiya iigu samee walo wii o dhan inuu markaa waa weya qofku wiiisii xaqiisii uu ilaashado aq buu inuu ataa kaa diido ayaaba madhabkuda ogolyahay inuu ku ihado al ku wareegaya ma jirta ka soo qaado ano adaan xaqaygii kugu leeyahay adigu waxaygii isi inuu ku idhaahdana wuu kugu leeyay ya abcan taasi shaki ma laha qof ku turaamturoodo ama ay waxgaadhsiiyaan cid de qofkaasi magdhowgiisii waa lagu leey kii god ka qoday kii bulaacad ka qoday hadduu doono si fiican baan u siwireeyay ha yidhaahdo intay waddadii bulaacad inu siwir fiicanna ku dhignaa soo maa arrintaasi khatarteeda inaad imka mushkiladayna haysato dee gurigii oo la dhisay unbaad mararka qaarkood iibsanaysaa bulaacaddiina wuu leeyay kii qoday baa lagu leeyahy hadda injineeradu ha iska arrintaa la socdaan kolkaan anigu guri iibsaday adigiina maalan bulaacaddii dibadda ka qoday bulaacadda hadhow wixii ku dhaca kii qoday bulaacaddaah ayaa lagu yeelanaya markaa aad iyo aada ha laysu ilaaliyo waddada xuquuqdeedana ha layska ilaaliyo waa kaas sowma arkaysi kolkaynu doonayno in hadaynu doonaynu dibadda ka faa'iidaysanno guriga marka hore ka durub dhulkaaga ka durub deetana wax allo waxaad ka samaysanaysa ka samayso kii ku dhacay xataa lagu weydiin maayo markaa xataa kii ku dhacay mar meeshu meeshaadii tahay ood waddadii ka hagaajisatay ood waddadii ka durugtay waddadii dadka u bannaysay halkaa wixii ku dhacana lagu weydiin maayo laguna odhan maayo maxaad wax uga samaysay dembina kugu noqon mayso laakiin markaad waddadii soo gaadho dee waddadii muslinkao dhan baa wadaleh nin xadgudbay baad noqonaysaa kaasib ah muqhtasib ah geed baa halkan ka baxay geedii daaqayana geedkan u raacaya halkanay iswada taageen daway la degtaa meeshu soo wada maaha waa taas weeyaan waxaa wadada si kastood u sibirayso si kastood u sibirayso ood u adkayso wixii ka yimaada bulaacadda iyo dhagaxaanta aad meesha dhigtay magdhowgeeda waa lagugu yeelanayaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam